alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xusnulmuslim waxaynu joognaa e, baabka toddobiyo soddon ducaau man khaafa dulma asultaan sheikhu wuxuu u baabaystay e, ka ka baqa ducadiisa dulma asultaan boqorku inuu dulmiyo ama nin madaxi inuu dulmiyo ka baqa wuxuu ku ducaysanayo xadiiska boqol iyo sagaal iyo labaatan adigu xadiis marfuuca ma aha waa ahar cabdullaahi bn mascuud ayaa ducadan markaa sheegay laakiin nebiga sala allahu aleyh wasalam kama soo werin yacnii iyadoo nebiga laga soo wariyey ma sugna ducadu waxay tahay allaahumma ilaahayow rabba asamaawaati asabci samooyinka toddobada ah kii u rabbiga ahaayow wa rabba alcarshi alcadiim carshiga weyn kii u saaxiibka ahaayow kun lii jaaran min fulaan ibni fulaan mid iga magangeliyey noqo hebel oo ina hebel ah yacnii kii madaxda uu ka baqaayuu magacaabaya magiciisa iyo magaca aabbihii sheegaya ilaahu kaa iga magangeli wa axsaabihi yacnii guruubbadiisana iga magangeli oo bimacnaa ciidamadiisa iyo markaa cidda uu xukumo iga magangeli oo min khalaa'iqik oo khalqiyadaada ka mida ah an yafruta calaya axadun minhum aw yatqaa waxaad iga magan gelisaa min an yafruta calaya inuu igu degdego aniga korkayga axadun minhum cid yaga ka midi aw yatqaa ama igu xadgudbo ama igu qooqo ayaan kaa magan gele iga magan bimacnaa dhib inay i gaadhsiiyaan ama cid ka midii ay igu kibirto ama ay dhibaato i gaadhsiisaan ilaahu kaa magangelayaa ee iga magangeli caza jaaruk caza waa xoogoobay oo casiis buu noqday jaaruka kii adiga ku magan galaa ama aad magan gelisaa wajalla sanaa'uk waa weynaaday ammaantaada lagu ammaanayaana waa weynaatay waa ammaan weyn ayaad mudan tahay walaa ilaaha ilaa ant mid la caabuda xaq ma aha adiga mooyaane ilaahayow tawxiid buu ku khatima allah baan u yeedhanaya asarkan waa min qowli cabdullaahi bn mascuud waxaa sheikha fiicnaan lahayd inuu kala caddeeyo waxyaalaha xadiis nebi ah oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi iyo waxyaalaha qowl saxaabi ah siiqada iyo odhaahda markaa isku sibuu u qoray cala aqalli hoosta inuu ku baraarujiyey ahayd waa mawquuf cala cabdullahi bn mascuud marka waxa weye aasaarta uu caddeeyo inay tahay qowl saxaabi si aan loo moodin xadiis nebi lafdigiisu wuxuu ahaa idaa takhawafa axadukum asultaana falyaqul hadduu midkiin ka baqo cid madaxa uu ka baqo ha yidhaahdo allaahumma rabba asamaawaati asabci ilaa aakhirihi ilaa intan inoo qoran saa loo dhammaynayo marka waa baryo allah la baryayo weye waxaa soo wariyey bukhaari ayaa ku soo wariyey fi aladab almufrad sheekh albaanina waa saxiixinaya laakiin waa mawquuf calaa cabdullaahi bn mascuud ruuxii maadaama isagu daciif yahay oo aanu awood isagu lahayn ayuu wuxuu baryayaa cidda awoodda le buu baryayaa cid kastoo awood sheegatana oo makhluuqana ilaahay baa ka awood badan marka cidda uu ilaahay magangeliyaa cidina waxba yeeli mayso haddii ducadaa loo aqbalo ilaahay magangeliyo sharka ilaahay waa ka dabaalayaa waxna ma gaadhsiinayaan ducadii wuxuu ku khatimay ammaan hanaa ilaahay la ammaanaayo iyo tawxiid ilaahay la keliyeynayo caza jaaruka wajalla hanaa'uka wa ammaan walaa ilaaha ilaa antana waa tawxiid marka qabuulka ducada la aqbalayo waxaa ka qayb qaadanaya yacni sanaaga iyo tamjiidka iyo tawxiidka ammaanta ilaahay la ammaanaayo iyo waxidaadda ilaahay la keliyeynaayo xadiiska boqol iyo soddon isna waaba ahare ee ka boqol iyo soddonaad waxaa isaguna uu sheegayaa in sidaan lagu ducaysanayo in la yidhahdo allaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allahu acazu min khalqihi jamiica ilaahay waa ka ciso badan yahay waa ka xoog badan yahay waa ka awood badan yahay min khalqihi khalqigiisa waa ka awood badan yahay jamiican xaalay dhammaantood yihiin allahu acazu mima akhaafu axdar khalqigu si kastay awood u sheegtaan awooddoodu waa daciifa si kastoo yacni markaa isu yidhahdaan awood baa leedihiin iminka dowladihii waaweynaa ee awoodda sheegan jiray iyo aqoonta waxay ka qaylinayaan yacni fayras yar oo isha aan lagu arkayn xataa kuwii shuuciyadda ahaa ee lahaa markaa waxa weeye waxaanu aragna mooye wax kale ma jiraan waxayna isha caadigaa ku arkayn bay ka baqayaan yani baqashada iyo halaca iyo cabsida ka jirta aad iyo aad bay u darantay marka waxay ku tusinaysaa dacfiga bini aadamka fayras yar oo aan la arkaynin oo weynayso ilaa aad iyo aad wax fara badan badan badan la weyneeyo mooye aan ishu qabanayn ya hataa weynaysada caadiga aan lagu arkayn marka hore ilaa aad loo weyneeyo ayaa marka waxaa laga wada baqaya argagax caalamkii ku keenay taasi waxay caddaynaysaa dacfiga aadamigaay caddaynaysaa allahu acazu mima akhaafu axdar allahu ilaahay acazu waa ka cizo badan yahay mima akhaafu waxaan ka baqayo wa axdaru aan ka digtoonay bacdu ahlicilmi waa diidaan tafdiil in loo laqbeeyo oo waxay yidhaahdaan waa in la yidhaahdaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabih wasfi mujarad lwasfi waa in laga dhigaa waa in la yidhaahdaa rabbi baa cizo leh ashyaadan kale cizo male yacni saasoo kale markaa loo laqbeeyo la yidhahdo yacni saas baa culamo badani marka ay yidhaahdaan waayo waxay yidhaahdeen isbarbardhigga marka hore inta la isbarbardhigo la kala fadilayo ayaa waxaan isu dhigmin see loo kala fadili karaa labada shay la kala fadilayaa waa inay wadaagaan waxa lagu kala fadilayo waxa lagu kala sarraysiinayo waa inay markaa labaduba wadaagaan haddii la yidhaahdo masalan fulaanun aclamu min fulaan hebel hebel waa ka cilmi badan yahay siiqada caynkaasa miyaa loodhan karaa mid caalim ah oo marka waxa weeye cilmi badan iyo mid jaahilan xabad aqoon inta la isbarbar dhigo miyaa la odhan karaa fulaanun aclamu min fulaan hebel hebel waa ka cilmi badanya ya waxaa loo qaadan karaa inaad xaqirayso hebel taajir xoolo badan miskiinka dawarsanaya miyaa laga fadili karaa oo la odhan karaa taajirka caynkaasi ka dawarsanaya waa dhaamaa wuu ka xoolo badan yahy ka dawarsanaya yani waxaa loo qaadan karaa ayay yidhaahdeen taxqiir maxaad hebel ugu soo celisaa la odhanaya ya waayo mushaarakadii baan marka hore jirin saas aawadeed waa inaan tafdiil loo laqbayn bay yidhahdeen la yidhaahdaa allahu acazu mima akhaaf iyo allahu akbaru min kulli shay waa in markaa la yidhaahdaa marka ayna la socon inta kale waaba sahal bay yidhahdeenoo allahu akbar bimacnaa allahu kabiir baa lagu fasiraya bay marka kalena yacni waxay noqonaysaa ilaahay baa ciza leh oo ka ciza leh mima akhaafu yacni waxaan ka baqaya igu cizo ma iyagoo quwo iyo awood male ida anta fadalta imra'an daa baraacatin calaa naaqisin kaana almadixu min anaqsi acuudu billaahi aladii laa ilaaha ilaa huu acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay ilaahaasoo alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huu mid la caabuda aanu xaq ahayn isaga mooyaane almumsiki asamaawaati asabci an yaqacna cala alardi ila biidnih waxay sifo ka tahay billaahi bay sifo ka tahay haddii almumsiku loo dabdiyo waxay noqonaysaa in markaa la yidhaahdo eh, huwa ayay beddel ka tahay ama mubtadaa loo qadaraya huwa almumsiku huwa almumsiku almumsiki allahaasoo almumsiki hayaa alsamaawaati asabci samooyinka toddobada ah haya an yaqacna cala alardi ila biidnih samooyinka toddobada ah ka haya inay ku soo dhacaan dhulka xaal axwaasha ka mid a xaalay idanka ilaahay iyo oggolaanshaha ilaahay ku lamaan yihiin mooyaane xaalad kale inay ku soo dhacaan ka haya min sharri cabdika fulaan waxaan kaa magan gelayaa addoonkaaga hebel ah sharkiisaan kaa magan gelaya waa ninkii madaxdee uu ka baqayey ayuu magacaabayaa markaasuu odhanayaa min shari magicii intuu sheego min sharri cabdika fulaan fulaankaasuu ku beddelayaa magicii wa junuudihi iyo ciidamadiisaan kaa magan gelayaa sharka ciidamadiisa wa atbaacihi iyo cidda isaga daba joogta ee raacaysa ee ateecaysa sharkoodaan kaa magan gelaya wa ashyaacihi waxay la macno tahay atbaacda waa mutaraadifaan wa ashyaacu shakhsi wa atbaacu shakhsiga ashyaacdiisu waa atbaacdiisa wey wa jamcu jamcin shiicada waxaa la yidhaahdaa qola ayaa la yidhahdaa cidda marka waxa shaqsi raacaysa waxa la waa shiicadiis shiicna waa lagu jamciyaa shiicna ashyaac baa lagu sii jamciyaa waa jamcu jamcin min aljinni waalins xaalay iyo insigaba ka mid yihiin ayaan sharkooda kaa magangelaya allaahumma kun lii jaaran min sharrihim ilaahu waxaad noqotaa baad waxaad ahaataa mid iga magangeliya sharkooda jalla sanaa'uka wacaza jaaruk jalla waa weynaaday sanaa'uka ammaantaadaa weynaatay oo ammaan weyn baad mudan tahay wacaza jaaruk ka adiga ku magan gala ayaa xoogoobay ama ka adigu aad magan geliso ayaa xoogoobay oo quwo iyo xoog yeeshay wa tabaaraka smuk waxaa barakoobay oo khayrkiisu batay magacaaga walaa ilaaha khayruk ay laa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq ma aha hayruka adiga mooyaane waxay la mid tahay un khayruka ila allah bay la mid tahay laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma aha khayruka adiga mooyaane cid kaloo la caabudo xaq ahi ma jirto alaaa maraat sidaa wuxuu ku celcelinayaa saddex goor ayuu sidaa odhanaya saddex goor buu saa odhanaya asarkani waa min qowli cabdilaahi ibni cabaas xadiis marfuuca isagoo ah oo nebiga loo rafcinayo ma sugna laakiin waxa weeye waa duco uu sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas markaa uu sheegay weeye uuna yidhi idaa atayta sulطaanan mahiiban takhaafu an yastuwa bika faqul allaahu akbar cabdullahi ibnu cabbaas baa odhanaya marka waa mawquuf marfuuc maaha hadalkii nebiga ma ahee saxaabiga cabdullahi ibnu cabaas baa sidan yidhi uu yidhi sidan ku ducayse markaa sheikhu inuu caddeeyaa fiicnaan lahayd oo uu sheego si aan xadiis nebi loo moodin inuu qowl saxaabi yahay uu sidaa sheego wuxuu yidhi idaa atayta sultaanan mahiiban haddaad u tagto ama aad doonto inaad u tagto nin madaxa oo laga baqaayo oo takhaafu an yastuwa bik aad ka baqayso inuu ku qabto oo bimacnaa waxa weeye cuquubo kugu sameeyo ama dhib faqul waxaad tidhahdaa allaahu akbar dabeedna ducadaasu akhriyey ducadaas ayuu akhriyey waxaa soo wariyey bukhaari fi aladab almufrad sheekh albaanina waa saxiixiyey laakiin wuxuu sugnaaday isagoo min qowli cabdulahi bni cabaas ah waa la soo wariyey isagoo marfuuca laakiin marfuuc ma sugna waa daciif mawquufnimadu ku asaxay waxaa laga qaadanayaa in ilaahay la baryo ruuxu markuu ka baqo cid markaa dulmigooda iyo dhibaatadooda in ilaahay magan galo ilaahayna markaa uu ilaahay baryo oo qalbiga isagoo soo xaadinaya ayuu ducadaas akhrinayaa waxaanu asirku sheegaya inuu saddex goor ku celinayo ayuu markaa sheegaya marka kun lii jaaran macnuhu wuxuu noqonayaa mid imagangeliyo ilaaliyo yani ahaw ayuu markaa macnuhu u dhacaya tabaaraka smuk magacaagaa barakoobay waxaa loo jeedaa khayraadkiisa ayaa farabatay ayaa laga tilmaamaya magaca ilaahay waa mubaarak marka wax la gowracayo waa lagu xusayaa markaasaa xusidda lagu xusaayo xalaal ku noqonayaa waa barakada magaca ilaahay barakaysan yihi haddaan magaca ilaahay lagu gowricina magac kale lagu gowracana wuxuu noqonayaa khabiis mid xun oo xaaraan ah ayuu noqonaya haddii magaca ilaahay lagu gowracana wuxuu noqonayaa mid waxa waxaweye mubaaraka oo xalaal ah oo tayiba buu noqonaya markaasaa midna waa tayib midna waa khabiis oo tayib ku noqday ka magaca ilaahay lagu gowracayaa barakada magaca ilaahay ayuu ku noqonaya wax kastoo wanaagsan oo la samaynaayo magaca ilaahay baa lagu bilaabaya magaca ilaahay ayaa lagu bilaabaya haddii wax la cunayo haddii wax la cabayo haddii wax la dhisayo haddii wax la qorayo haddii yani waxa weye galmo la samaynayo shayga markaa lagu bilaabana wuxuu noqonayaa shay markaa mubaaraka ayuu noqonaya shaytaankii sharkiisii waa ka fogaanaya waxa magaca ilahay lagu xus ya haddii kaleo marka aanu magaca ilahay ku xusinna shaytaankaa la wadaagaya shaytaanka ayaa la wadaagaya waxa lagu khatimay tawxiid baa lagu khatimay laa ilaaha hayruk mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adigoo qura xaq ah waxaad arkaysaa ducooyinkii kurbada lagu ducaysanayey iyo ducooyinka marka waxa laga baqaayo yacni madax markaa dulmida iyo wax la mida ama dhibaato ku samaysa laga baqayo waxaa lagu khatimaya tawxiid baa lagu khatimaya macnuu wuxuu noqonayaa awood adigunbaa leh cid kaloo awood lehi ma jirto cid kaloo dhibaatada iga faydi kartaana ma jirto baabka siddeed iyo soddon adducaau cala alcaduw ducada la habaaro cadowga xadiidka boqol iyo koob iyo soddon cadowga waxaa lagu habaarayaa allaahumma ilaahayow munzila alkitaab kii kitaabka soo dejiyeyow sariica alxisaab ka xisaabtiisu deg dega badan tahayow ihzim alaxzaab jebi guruubbada markaa jebi yacanii guruubbada gaalada iyo qaybaha gaalada iyo ururada gaalada ilaahayow jebi allaahumma ilaahayow ihzimhum jebi oo qaar jabay oo aan nasri helin ka yeel wa zalzilhum ilaahow gilgil oo waxaweeye arlada la rux yani si marka waxa weeye shadiida yacni u rux xadiidkani waa min xadiisi cabdulaahi bni abi awfa saxaabiga cabdulaahi bni abi awfa la yidhaahdo ayaa soo werinaya waxaanuu yidhi dacaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam cala alaxzaab nebigu wuxuu habaaray calayhi asalaatu wasalaam gaashaanburihii gaalada isa soo kaalmaystay ee isa soo gurubaystay ghaswat lkhandaq ayuu gurubada habaaray oo faqaal allaahumma munzila alkitaabi sariica alxisaab ihzim alaxzaab allaahumma ahzimhum wazalzilhum yacnii waxaa weeye ilaahay buu magacyadiisa ugu yeedhay allaahumma yaa allaahu bay la macno tahay munzila alkitaab sariica alxisaab marka saddex magac oo ilaahay magacyadiisa ka mida allah iyo munzil alkitaab iyo sariica alxisaab saddex magac oo magacyada ilaahay ka mid a ayuu allah ku baryayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam dabeed wuxuu ku habaaray ihzim alaxzaab yacnii guruubada jebi mu odhan nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahw wada dil oo markaa waxa weeye marka xabad ka reebin nebigu kuma ducayn rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ducadii nebi nuux ku duceeyo kale kuma ducayo sababtu waxay tahay nebi nuux isagu wuxuu ogaa oo loo sheegay cid dambe oo rumayn doontaa inaynu jirin iimaankoodiina waa ka quustay waxyiina waa loogu sheegay inaan cid dambe ka islaami doonin xataa kuway dhali doonaanee dambe inayna islaami doonin baa loo sheegay wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ila man qad aaman intaa hore kuu rumaysay mooye cid damboo ku rumayn doontaa ma jirto maadaama loo sheegay inaan cid dambe rumayn doonin sababtaasuu u habaaray laakiin maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan loo sheegin inaan cid dambe rumayn doonin ee uu rajaynaayey inay cidi ka islaamto kuwa gaaladee nool iyo inay muslimiin dhalaan mid walba oo kuway dhalaan qaarkood ay islaamaan ay u rajaynayey nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ilaahay wada halaago aanu xabad ka reebin marnaba kuma habaarin mar qura lagama soo naqlin duca caynkaas ya wuxuu ku habaari jiray inuu waxa weeye ilaahay jibiyo ama wuxuu habaari jiray afraad yacni markaa midhar gaalada ka mid ah oo dhibaato ziyaada a la timi inuu ilaahay qabto kuwaasina waxay ahaayeen yacni markaa qaar dhibaato ziyaada a la yimi oo jiray marka waxa weeyaan yani calayka bifulaan wa fulaan hadda ma maalintii daa'if dadkii wax magaratadae reer daa'if markii lagu salliday oo ay ishiideen oo nebiga ay dakhreen oo dakharku ku dhacay oo dhiigga marka waxa madaxiisu soo dareeray waa tii uu yimi nebiga sala allahu aleyh wasalam loo soo diray malakuljibaal malaggii buuraha loo soo diray markaasuu nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam markaasuu wuxu yidhi haddaad doonayso labada buurood baan ku masaxayaa may buu yidhi iska da waxaan ka rajaynayaa ilaahay dhabarradooda inuu ka soo saaro qaar ilaahay keligii caabuda inuu ilaahay ka soo saaro dhabarradoodaan rajaynaya bui yacni saasaa nebigu yihi sala allahu aley wasalam marka culammadu waxay yidhaahdeen gaalada si caama in la yidhahdo ilaahu wada rog oo xabbad ha ka reebin sida ducadaa nebi nuux oo kale lagu duceeya waa kalad yacni mid saxa maaha nuux wuxuu ka ogaana inagu kamayna ogin ya nuux wuxuu ka ogaa inagu kama ogin nebigu wuxuu ku habaari jiray in ilaahay jebiyo gaalada inuu ilaahay jebiyana waa dantooda waayo haddii la jebiyo kibirkoodaa yaraanaya dembigoodaa yaraanaya waxaa laga yaabaa qaarkood inay dib isugu noqdaan inay ka baraarugaan marka xumaantay ku sugan yihiin oo fekeraan inay ka noqdaan marka gaalnimadooda xataa haddayna ka noqon yacni markaa kibirkan iyo calanwallayntan iyo iswaalwaalkan iyo dembiyadan badan iyo xadgudubkan badan ayaa laga yaabaa inuu ka yaraado marka inay jabaan waaba dantooda jabkaasu ugu ducayn jiray waa jirtaa saxaabi inuu ku habaaray allaahumma axsihim cadada waqtulhum bidada walaa tubqi minhum axada laakiin isaguna habaarkiisu ma ahayn saxaabigaas gaaladii quraysheedoo dhan miduu ku wada habaaraya ma ahayn kooxdii soo qabatay ee markii hore markaa u ballanqaaday inay badbaadinayso ee markii dambena ku ballan furtay kooxdaasay ahayd markaa cidduu habaarayay saas aawadee waa tii la yidhi sannadkii ma dhammaan oo wakhtiga wakhtigiisii lama gaadhin iyadoo kooxdii qof ka nool yahay waxay ku wada dhinteen sannadka gudihiisii allaahumma hazimhum wazalzilhum marka sidaasuu nebigu ku habaaray sala allahu aleyh wasalam habaarkiina waa ku dhacay way jabeen nimankii markaa iyagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya ayay markaa dib u noqdeen waxay doonayeenna aan gaadhin ghaswat alaxzaab sariica alxisaab laba macnay culammadu ku fasiraan waa ka xisaabtiisu degdega badantoo bimacnaa degdega ay u iman doonto bay wa mustaqbaliya waa soo socotaa wa kullu maa huwa aatin fahuwa qariib wax kastoo imanayaana waa dhow yahay macno labaadna waa lagu fasiraa sariic alxisaab macnaha labaad waxay tahay xisaabtii markuu xisaabayo oo markaa doonaayo inuu xisaabo si degdeg u xisaabaa yacani hadduu doono saacad buu ku xisaabaya khalaa'iqdo dhan laa yashqaluhu sha'nun can sha'nin wa amrun can amrin arri arri kama mashquuliya waatii saxaabada qaar la weydiiye oo la yidhi sidee khalqigan oo dhan ilaahay wakhti keliya u wada xisaabaya markaasuu wuxuu ku jawaabay iminkaba siduu u wada arsaaqayo oo arsaaqda qaarkood uu arsaaqayaa kuwa kale ayna ka mashquulinaynin ayuu dhammaantoodna wakhti keliya u wada xisaabaya baabka sagaal sagaaliyo soddon maa yaquulu man khaafa qowman wuxuu odhanaya ayuu ku saabsan yahay ama muxuu odhanayaa man khaafa qowman kii qolo ka baqaa haddii qofku qolo ka baqo muxuu odhanaya xadiiska qolabayallaahuma kfiniihim bimaa shi'it ilaahuw iga kaafi oo sharkooda igaga dabaal bimaa shi'ta waxaad doonto ilaahu igaga kaafi waxalla waxaad doonto ilaahu sharkooda igaga kaafi xadiiska horeynu soo ee markaa sheegaya allaahumma munzila alkitaab waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wuxuu nisbeeyey sheikha kitaabka qoray inuu muslim soo wariyey marka bukhaarina waa soo wariyey marka halkaa qusuur baa ku jira yani lafdigan baa labadaba ku soo arooray fii saxiix albukhaari iyo fii saxiix muslim allaahuma kfinihim bimaa shi'ta ilaahu iga kaafi waxaad doonto ilaahu iga kaafi oo sharkooda igaga dabaal xadiidka sidan sheegaya waa min xadiisi suhayb suhayb ibnu sinaan suhayb aruumi ayaa laga soo wariyey halkaa aan yara tanbiihiye suhayb ruum waa loo nisbeeyey laakiin asalkiisu wuxuu ahaa carab carabi buu ahaa ruumi ma ahayn ruumku waa qafaasheen dabeedna markaa waa addoonsadeen sidaasaa markaa ruumi loo yidhi wa ilaa wuxuu ahaa sida xadiis ku soo aroortay carabi buu ahaa xadiisku wuxuu sheegayaa xadiiskiibuu ku jiray qisadii wiilka iyo raahibka sheegaysa yacnii qiso nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay oo ka warramay ayaa waxaa ku jiray inan yar ayaa reerkoodii waxay ku yidhaahdeen ninkan falalowgaa waa inaad u tagtaa maalin kasta waa inaad falkiiyo sixirka ka soo barataa inanka shaqadaasaa loo diray inankii yaraa markuu ku sii socdo falalowgii ayuu wuxuu sii maraa nin raahiba oo meel sawmaca a iskaga caabudaysa cibaadaysanaya cibaado intuu u go'o qol yar cibaado u dhista qolkaa yar buu cibaada ahaan iskaga cibaadaystaa inta aanu falalowga u tegin buu yaro dhegaystaayoo u tagaa markaa raahibkan yaa ninkii raahibkaa buu tagaa ninkii raahibkaa wax u sheeg sheegay inankii yaraa raahibkiina waa sii dhegaystaa maalin kasta marka dambena falal lowgu tagaa wuxuu ku yidhi markuu sidaas sameeyey ayuu dabeedna wuxuu yidhi ilaahayow yacni waxa weeye wuxuu ka baryey labada ka khayrka badan labada ka khayrka leh raahibka iyo falalowga in ilaahay garan siiyo marka dariiqii baa wax xidheen dabeedna markaasu wuxuu yidhi ilaahayow haddaad raahibka ka jeceshahay falalowga yani waxa bahashaa ku dil waxbuu saa ugu dhuftay wixii baa dhintay wixii laga baqayey ayaa dabeed dhintay inanka yaraa wuxuu fahmay inuu raahibkani ka wanaagsan yahay falalowga halkiiba raahibkii wuxuu ku yidhi ninkii cibaabidkahaa ee iska cibaadaysanayey marna waxaa imaagaya falalowgii odhanaya xaggaad ku habsaantay marna reerkiibaa markaa waxu imaagaya wuxuu ku yidhi ninkii caabidka ahaa haddii fale lagu ku yidhahdo xaggaad ku habsaantayna waxaad tidhahdaa gurigii baan kusoo habsaamay iyo reerkii haddii waxa weeye reerku ay ku yidhaahdaan xaggaad ku habsaantayna waxaad tidhahdaa falalowgii baan ku soo habsaamay anna marnaba hay sheegin marnaba hay sheegin dadka qaarkood baa waxay maqleen inanka yar sha'nigiis ayay maqleen yacnii wixii waddada xidhay inuu wax ku dhuftay dabeedna wixii markaysa markaa ay dhinteen dabeedna markaasaa la yidhi falkii durba meel khatar u maraya ya si cajiibu wax u barta falkii baa loo malaynaya nin boqorka la fadhiisan jiray oo indhala ahaa ayaa maqlay inanka yar waxa laga sheegaya dabeedna inanka yaraa buu u yimi markaasuu yidhi dee waxbaa taqaanaa baa la yidhi waxaan doonayaa markaa bal indhaha indhala'aan baa i haysa indhihii wax fiican ka arki maayo markaasuu yidhi anigu awood malihi indhana ma bixin karo waxa haddii ilaahay aad rumayso ilaahay baan kuu baryaya waan rumaynayaa buu yidhi yaa markaasaa dabeedna buu yidhi ilaahay baan rumeeyey ilaahay buu u beriyey indhihii baa u baxay boqorkiibu wuxuu u tegay isagoo indho qaba waryaa oo indhaad leedahay maxaa dhacay sodigii indhaha la'a markaasuu rabbigay baa indhahay siiyey markaasuu maaniga rabbiga anaa ku siiyey markaasuu maya rabbigay iyo rabbigaaguba waa allaah allah baa inoo rabbiya halkiibuu dabeedna markaa waxa ninkii yidhi ilaaba ilaa meeshaad ka keentay waa inaad caddaysaa ninkii baa la ciqaabay inankii yaraa buu dees sheegay inankii yaraa baa la qabtay markii la soo qabtay ducadan inanka yar baa ku ducaystay allaahumma kfiniihim bima shiit ya mar waxa weeye waxaa loo dhiibaa koox ayaa loo dhiibaa markaasaa badda ku soo tuura ya badda dhexdeeda markay geeyaan intayna ku ridin ayuu yidhahdaa allaahumma kfiniihim bimaa shiit waxay saarreeyeen ba intu gilgishaygu ka daataan isagoo iska soconayaa soo noqda qolo kale haddana loo diraa allaahumma kfiniihim bimaa shiit waa ducadii uu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inanka yar inuu ku ducaystay uu nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam yacni saas weeye marka xadiiskaasi ku jirtay xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey afartan ducaa'u man asaabahu shakun fi liimaan kii ducadiisa uu haleelo shaki uu iimaanka ka shakinaya uu haleelo oo ku yimaado ducadu ku ducaysanayo xadiiska boqol iyo saddex iyo soddon yastaciidu billaah lafdiga xadiidka ma keenin ee macnihiisii buu keenay wuxuu magan gelayaa ilaahay yantahii camaa shakka fiih wuxuu ka waantoobayaa ka hadhayaa wuxuu ka shakiyey ayuu ka waantoobayaa waxaan iska reebayaa ka joogaya xadiiska sidan ku soo arooray waa min xadiisi abi hurayra waxaanuu sheegayey in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ya'ti ashaytaanu axadakum fayaquulu man khalaqa kada wa kada xataa yaquula lahu man khalaqa rabbak shaydaanka midkiin waswaasinaya yacnii waswaas buu ila imanaya markaasuu ka odhanayaa waxaan yaa abuuray kan yaa abuuray kan yaa abuuray siduu caynkaa u leeyiyu marka dambe wuxuu odhanayaa man khalaqa rabbak rabbigaa yaa abuuray nabigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam faidaa balaqa daalik hadduu halkaa gaadho falyastacid billaah ilaahay ha magan galo waliyantahi ha ka reebtoomo arrinkaa ha joojiyo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska boqoloafaryosoddonyaquulu aamantu billaahi wa rusulih wuxuu odhanayaa waxaan rumeeyey ilaahay wa rusulih iyo rasuulladiisaan rumeeyey ilaahay iyo rasuulladiisaba waa rumeeyey ilaahay waxaa loo rumaynayaa inuu allah jiro inuu isagu yahay yacni khaaliq raasiq raasiqoo mudabbiroo umuuraha maamulaya oo rubuubiyadu u sugan tahay inuu allah yahay mid cibaadada la gaara oo keligii isagu mutaystay keligii in la caabudo u xaq leh waxaa loo rumaynaya asmaadiisa iyo sifaadkiisa inuu la gaaryahay arbacatu ashyaa arrinka koowaad waa inuu rumeeyo jiritaanka ilaahay arrinka labaad waa inuu rumeeyo afcaasha ilaahay oo rabbinimadiisa ah inuu ilaahay wax abuuro wax arsaaqo wax maamulayo wax mulkiyo wax deberayo makhluuqaadka isagu maamulayo deberayo hadday arsaaq tahay hadday noolayn tahay hadday dilis tahay hadday cizayn tahay hadday dullayn tahay hadday koruqaad tahay hadday haniyeelis tahay hadday faqrikayeeli kullu daalika waxay soo gelayaan tadbiirka maamulkay soo gelayaan min atadbiir shayga saddexaad waa in ilaahay loo rumeeyo istixqaaqa uu cibaadada isagu mutaystay oo keligii in la caabudo ay tahay cid in lala caabudaana aynay bannaanayn tawxiiduhu bilcibaada in cibaadada loo keliyeeyo shayga afraad waa in marka uu u rumeeyaa magacyadiisa wanaagga badan iyo sifaadkiisa korreeya ee wanaagsan waa inuu u rumeeyaa ilaahayna wax shabbaha u jirin wuxuu la yahay aanu jirin wax isaga lamid ah aynay jirin asmaada uu khaaska yahay cid la wadaagta aynay jirin ya yani waxa weeye asmaadiis iyo sifaadkiisana loo gaar wa rusulihi rasuullada ilaahayna waa rumeeyey waa rasuulladii ilaahay soo diray oo dhan baan rumeeyaa macnuhu dhacay rasuulladana waxaa loo rumaynayaa inay yihiin qaar makhluuqa oo ilaahay soo diray oo uu risaalad u soo dhiibay inay markaa yihiin khasaa'ista ilaahayna aan wax ilaahay la wadaagaan ayna jirin oo rububiyada iyo cibaadada ilaahay lama wadaagaan sifaadka marka ilaahay sifaad la mida male oo ma shabbahaan ilaahay ma shabbahaanoo lama mid ah addoommo ilaahayoo ilaahay caabudaaya rabbi in lala caabudana aanu xaq lahayn inay yihiin baa loo aqoonsanaya cilmulghaybkana qadarka loo sheegay keliya ka og wax kaloo dheeraaday ka og yihiin ayna jirin caalimulghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuul xadiiska sidan ku soo arooray isaguna waa min xadiisi abi hurayra waa riwaaya lilxadiis alawal xadiiska hore waa riwaayo kale uu leeyahay muslim baana saxiixa ku soo wariyey waxaanu isagu sheegayey macnaha kaasoo kale u sheegayey inuu qofku hadduu shaydaanku waxaa ku waswaasiiyo oo su'aalaha weydiiyo inuu yidhahdo aamantu billaahi wa rusulih ilaahayna waa rumeeyey rasuuladiisana waa rumeeyey yaqra'u qawlahu tacaala huwa alawal walaakhiru walaahiru walbaatin huwa ilaahay alawal waa kii horreeyey oo shay ka horreeyey ma jirin shay la horrayn ahina ma jirin walaakhiru waa ka dambeeye weligiiba jiraya baaqiga ah inuu weligiiba jirayaana waa sifa daatiya lahu cid kaleoo siisay ma jirto isagay daat ahaan ugu sugnaata aakhiriyadu alaakhiriya walaahiru walbaatin waa ilaaha korreeya alcaali calaa kulli shay wax walba ilaahay waa ka koreeya awood ahaan iyo sharaf ahaan iyo daat ahaan mid walba ilaahay waa u koreeya waalbaatinu waa ilaaha markaa dhow oo shayna shay aanu ka xijaabin wax walba markaa og shay shay ka qarinaya aanu jirin shay shay ka xijaabaya aanu jirin isagoo koreeya ayuu meel walba waxaa ku sugan taalacanaya uuna og yahay wax ka qarsoonna aanu jirin wa huwa bikulli shayin caliim ilaahay wax walba wuxuu ahaaday mid u cilmi badan buu ahaaday wax walba ilaahay waa garanaya xadiis marfuuca ma aha waa asar mawquuf ku ah cabdullaahi bnu cabbaas abu zumayl nin la yidhaahdo taabici ah ayaa u yimi cabdullaahi bnu cabbaas markaasaa wuxuu ku yidhi naftayda waxaan ka helayaa nooc shaki ah yacni waxbaan naftayda ka helayaa ma tasriixin laakiin waa ishaara naftayda waxbaan ka helayaa buuli maxaan sameeyaa yani wuxuu u jeedaa nooc shaki ah ayaa mar igu soo darinaya oo waswaas ah bimacna aan ku sugnaanayna khawaatir ah oo igu soo dhacaysa khawaatir noocaasuu shaytaanku igu soo tuuraya markaasaa cabdullahi bnu cabaas wuxuu ku yidhi idaa wajadta fii nafsika shay'an faqul huwa alawalu walaakhiru waaldaahiru waalbaatin wa huwa bikulli shayin caliim naftaada haddaad wax ka hesho yaa dareen nooca ku saabsanoo waswaasi hadduu kugu soo dhaco waxaad tidhaahdaa huwa alawalu walaakhiru walaahiru walbaatin wa huwa bikulli shayin caliim aayadda akhri aayadda akhri xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa taxsiininaya oo wuxu uhi waa xasan masalada axaadiistani ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay ruuxa waswaaska ku soo dhacaya oo shaydaanku ka waswaasgelinayo jiritaanka ilaahay shaydaanku markuu arko ruuxu inuu hanuunay wuxuu doonayaa inuu markaa ku furo shubuhaat wuxuu doonayaa inuu shaki geliyo wuxuu ku soo tuurayaa su'aale fara badan ayuu ku soo ridayaa sharka shaydaanka siduu isaga daafici lahaa ayaa laynoo sheegayaa nebigu horta wuxuu ka yidhi arrinka ku saabsan waswaaska marka qofka waxaasi ku yimaadaan daaka sariixu aliimaan waa iimaankii saafiga ahaa saxaabada qaar baa waxay ku yidhahdeen nebiga sala allahu aleyh wasalam yaa rasuul allah wakhtiyada qaar waxaa nagu soo dhacaa wax midkaayo ay ku weynaanayso ku adkaanayso inuu ku dhawaaqo ku hadlo markaasuu awajadtumuuh miyaa hesheen waxay yidhahen haa qaala daaka maxdu liimaan waa iimaankii saafiga ahaa riwaaya kalena waxay sheegaysaa sariixu liimaan ya culammadu waxay yidhaahdeen waxyaalahaasi inay ruuxa ku soo dhacaan lafteedu ma aha iimaankii saafiga ahaa ee laga tilmaamayaa waxa sababee keensadaa iimaanka saafiga ah wuxuu kaloo nebigu yidhi alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa waxaa mahad leh ilaaha dhagartii shaydaanka u celiyey waswaas shaydaanku goormuu qofka waswaasiyaa markuu ogaado inaanu wax kale yeeri karin ayuu waswaaska la yimaadaa waa qof hanuunay oo shaydaankii ka fara baxay markuu arkay inaanu gacan ugu jirin ayuu waswaaskan ku soo tuuraa sheikh culammadii hore ka mida waxaa lagu yidhi nimankii yuhuudda ahaa waxay yidhaahdeen annaga shaydaanku nama waswaasiyo markaasaa wuxuu ku jawaabay oo oh, muxuu ka waswaasiyaa shaydaanku guri madrhaan xabbadi ool tuug muxuu ka qaadi gurigu hadduu khali yahay shayba aanu ool tuug hadduu soo galo muxuu ka xadi waxalla wax laga xadaaba ma yaalliin waa khali quluubta yuhuuddu saasay khali u oo xabad iimaani kuma jirto mar haddaan xabad iimaani ku jirin oo adrigii shaydaanka ay yihiin dee waswaasinba maayo xeray ugu jiraan xero ayay ugu jiraan laakiin ciddii iimaan qalbigooda galo oo uu shayddaanku wax kale ka qaadi kari waayo ayuu waswaasiyaa waa kaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa mahad waxa leh ilaah dhagartii shaydaanka u celiyey waswaas u celiyey inuu khawaatirtaasu ku soo tuuro hadda maarta marka sariixuliimaan waxa ah arrinka sababay waswaaska ayaa markaa sariixuliimaan ah ee waswaaska laftiisu ma aha saasay ahlucilmigu yidhahdeen haddaba shaydaanku su'aalahan uu ruuxa ku soo tuurayo inuu qofku shaydaankii iska raaca maaha marka hore shaydaanku wuxu odhanaya waxaan yaa abuuray waxaan yaa abuuray adiga yaa ku abuuray marka dambe odhanaya ilah yaa abuuray ya waa inaanu shaydaanka la wadin tartiibaadku la imanayaa waxay tahay kow walyantahi ha ka reebtoomo waxa waa xidhayaa lama sii wadayo daaqadda caynkaasi uga imanayaan waa inuu albaabaa xidhaa laba waa inuu ilaahay magan galaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim allah waa inuu magan galaa shayga saddexaad waa inuu yidhaha aamantu billaahi wa rusulih ilaahay baan rumeeyey rasuullada ilaahayna waa rumeeyey ilaahayna waa rumeeyey rasuullada ilaahayna waa rumeeyey marka saddexdaa umuurood buu isku daraya cabdullahi bnu cabbaas wuxuu markaa inoo sheegay isaguna aayaddan inuu akhrinayo ku celcelinayo huwa alawal walaaakhir waldaahir walbatin wa huwa bikulli shayin caliim culamo kalena waxay yidhaahdeen suurat likhlaas buu ku celcelinayaa bismi illaahi araxmaan araxiim qul huwa allaahu axad allaahu asamad yani ilaa aakhiriha suuradduu dhammaynaya oo ku celcelinaya waayo tawxiid ba iyaduna sheegaysa tawxiid ayay sheegaysa khawaatirtaa waa in layska xidhaa shaytaankana waa in layska naaraa aad yo aad waa intaa la jiraa culamada qaar waxay yidhahdeen ruuxa marna khawaatir bay ku tahay ku soo dhacaysa oo sidan buu yeelayaa marna waxa weeye shubahaad weyn baabay noqoto nawcan maa qalbigii kuba sugnaatay markay sidaas noqoto caqliyan in loo qanciyo u baahan yahy ya waa adilla caqliya lagu qanciyo maalan jiritaanka ilaahay waxyaalaha lagu garanaya dee waa fara badan yihiin adilla caqliya baa lagu sugayaa ilaahay oo makhluuqa caynkane sidan u abuuran ee caalamkan dhan ah ee ciriyo dhulba leh ee waxa ku dhex nool leh habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya iska daba imanaya khalalku aanu ku dhacayn munadamka ah nidaamsan ee tartiibsan tadbiir muxkama weeye ma dhici karto inuu isagu keligii iswado inuu is abuuro inuu iska jiro isagoaan cidi abuurin inuu iska samaysmaa ma dhici karto mana dhici karto biduuni mudabbir cid maamulaysa la'aanteed inuu iska jiraa ma dhici karto marka horena inuu samaysmaa biduuni khaaliq iyadoo cidi aynay abuurin ma dhici karto mar labaadkana inuu sii jiraa ma dhici karto oo uu markaa nidaamsanaado iyadoo cid maamulaysoo ilaalinaysoo dabbaraysaa aynay jirin ya ilaabudda waa inay jiraan cid maamulaysa oo markaa waxaa jirsiisay oo dabbaraysa oo maamulaysa waa inay jirta weliba ciddaas inay waaxid tahay waa lagama maarmaan waayo haddii ay ahaan lahaayeen mutacadid oo laba ay ahaan lahaayeen ama wax ka badan nidaamka khalal baa geli lahaa marbaa ikhtilaaf iman lahaa ya ikhtilaaf baa iman lahaa haddii waxa weeye beled ay ka wada talinayaan laba amiir oo mid weliba awood badan yahay mid welibana doonaya amarkiisu inuu fulo dee marka nidaamku sidaa kuma socon kareen waxaa ka iman lahaa iskhilaaf iska hor imaad haddii iskhilaaf ka yimaadana laba mid bay noqon lahay war inoo kala sooco adiguna intaad abuurtay qaado anna intaan abuuray aan qaato amaba inay isku laayaan oo mid is yidhaahdo isku darsa labadaba ya labada tii dhacdaba nidaamkani ma jireen haddii la yidhahdo kii cirarka abuuran cirarka ha qaato kii dhulka abuuran dhulka ha qaato kii qoraxda abuuray qoraxda ha qaato kii markaa dayaxa abuurayna dayaxa ha qaato kii habeenka abuuray habeenka ha qaato kii maalinta abuurayna maalinta ha qaato dee nidaamku ma jireena khalal baa ku iman laha hadday isku laayaanna dee markaa hadalkeedaba dah ya hadalkeedaba hadday isku laayaan laba dowladood xoog badani dhulka isku laayeen dee waxaa ka yimaada kharaab iyo baaba iyo halaag iyo burbur iyo cabsi iyo amni darro waxay noqonaysaa kharaab bal haddii laba ilaah isku layn lahaayeen ka warran caalamkan dee ma jireen wuxuu noqon lahaa markaa mid baabaa ah. kulli daalika waxay caddaynayaan dee jiritaanka ilaahay iyo waaxidnimadiisa iyo inuu markaa tadbiir keliya iyo maamul keliya khalqigan inuu markaa ku socdo maamulkiisa macnaha caynkaas aynu sheegnay waxay ku sugantahay aayadda allah yidhi ma itakhada allaahu min waladin wama kana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd ya waa daliil caqli ah misena sharciga laynoogu sheegay oo adiladu ay tilmaamayso weeye marka shay kasta oo yacni jira maaha ilaaba ilaa inuu leeyahay cid jirsiisay laakiin waxa weye saxdu waxay tahay shay kasta oo jiritaankiisu soo darriyey oo aan jiri jirin laabudda cid jirsiisaa jirtaa la odhan maayo kullu mawjuud laabudda lahu min muujid laakiin waxaa la odhanayaa kullu mawjuudin muxdas shay kastoo yacni la soo darri siiyey oo soo darriyo aan qadiim ahayn oo weligiiba jirin ee awal leh laabudda lahu min muxdis min muujid mid jirsiyaa lagama maarmaana allah waxa weeye waa mawjuud aan jiritaankiisu xaadis ahayn ee isagu marka qadiim yahay oo weligiiba jiray weligiina jiri doona weligiina jiray weligiina jiri doona laakiin ka jiritaankiisu soo dariyey wuxuu u baahan yahay ciduu jiritaanka ka kasbaday oo jirsiisay ayuu u baahan yahay makhluuqaadkan cidda jirsiisay ma cid iyaguna soo daridayba oo u baahan cid jirsiisay mise waa cid iyadu markaa waxa weeye jirtay oo aan cid jirsiisa u baahan laabudda cidda jirsiisay waa inay tahay cid iyadu markaa jirtay oo cid jirsiisa aan u baahnayn jiritaankiisuna uu qadiim yahay yaa azalan weligiiba jiray yani marka waxaa weeye jiritaankiisu aanu awal lahayn waayo mid soo derrinta kala mida oo sida makhluuqani u soo derriyoo kale u soo derriyey inuu makhluuqan abuuro xaddigan leh ee sidana ma suuragal aha laabudda waa inuu yahay mid waxa weeye isagu wax jirsiiya laakiin isaga aan la jirsiin midaan awal lahayn makhluuqaadka awal leh isagu awal ma leh marka calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii waxyaaluhu ay ku istiqraaraan qalbiga waxay u baahan yihin qofkii in caqliyan loo qanciyo u baahan yahay laakiin hadday khawaatir keliya tahay tartiibta intanunbaa la samaynaya baabka koob iyo afartanaad ducaau qada'i deyn deynka gudista la gudaayo ducada lagu ducaysanayo marka ruuxii deymoobo uu deynkii iska bixin kari waayo inuu ilaahay ka baryo weeye inuu deynka ka bixiyo oo deynka ka gudo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa eh, allaahumma ilaahayow ikfinii bixalaalika can xaraamik ikfinii igaga kaafi bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaaraantaada igaga kaafi bimacnaa inaan xaaraan ku dhaco xalaasha igaga kaafiyo mid kaga kaaftooma iga yeel wa akhninii bifadlika can man siwaak wa akhninii ikhani yeel oo hodan iga yeel bifadlika fadligaaga waxaad khani igaga yeeshaa canman siwaak cidda adiga kaa soo hadhay oo dhan xadiiskani wuxuu ahaa min xadiis cali bn abi aalib waxaa cali bn abi aalib u yimi nin mukaatab ah nin addoona oo kitaabo lala qortay ayaa u yimi wuxu uhi waan awoodi waayey inaan iska bixiyo xoolihii laygula heshiiyey kari kari waayo ikaalmee dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku barayaa kelmado rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu markaa i baray ayaan ku barayaa waxaanuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam buurta siir la yidhaahdaa waa buur magaceed oo dayni hadday korkaaga ku sugan tahay ilaahay waa kaa bixinaya yacnii buurta waa buur weyn waxaa laga tilmaamayaa buurta in la eg oo dayni hadday ku saaran tahay oo aad ilaahay barido ilaahay waa kaa bixinaya qul allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamik wa agninii bifadlika canman siwaak sidaa ku dacayse ruuxii markii wax awoodi waayo inuu ilaahay ku eerto ilaahay baryo oo ilaahay kaalmo weydiisto oo ilaahay markaa uu wax weydiisto weeyi waayo ilaahay baa wax walba awooda ilaahay baa hani ah ilaahay baa wax walba hantiya isagaa wax walba mulkiya marka umuuruhuna isaga gacantiisay ku jiraan waxaanay ku dhacayaan qadarkiisa iyo qadaagiisay ku dhacayaan marka waa in ilaahay la baryaa xadiidka sidaa ku soo arooray waxaa soo wariyey tirmidi iyo imaam axmed iyo xaakim iyo baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey culamo kalena waa quweeyeen oo uu ka mid yahay sheekhulalbani oo isaguna waxa weye waa taxsiiniye wuxu yhi xadiisku waa xasan ayuu yidhi taasi waxa weeye waxay tilmaamaysaa marka dayn marka ruuxa lagu leeyahay uu dayntii iska bixin kari waayo inuu ilaahay baryo ayay tilmaamaysaa sida kurbaadka iyo waxyaalaha waaweyn oo dhan rabbi lagula eeranaayo oo ilaahay loo baryaayo ayaa laga qaadanaya mukaatabaduna waa addoonkii ayaa ariiqu addoonnimada kaga baxo ayaa loo furay ariiqyo badan baa loo fura oo addoonnimada kaga bixi karo taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha diinta islaamku ay ku wanaagsan tahay bay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsane faraha badan leh ee diintu leedahay ayay ka mid tahay waddada marka waxa weyaan addoonnimo lagu helo waa la cidhiidhiyey waxa laga yeelay mid yar baa laga yeelay dariiqa lagu helaa waa dariiqa jihaadku ku yimaadaa ruux markaa muslimana lama addoonsan karo waxa weeye yani waxa weeye sabab waxau aha marka hore gaalnimo macajizun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu lkufru yani noocaas marka dariiqa jihaadkaanu ku yimaadaa oo dadkii la soo qafaashay ayaa waxa bannaan in addoomma laga dhigto inta aan markaa gacanta lagu dhigin ka hor hadduu islaamo lama addoonsan karo laakiin marka la qabsaday oo gacanta lagu dhigay oo la qafaashay hadduu markaa islaamo addoonnimadii ku dhacday yacni gacantii lagu dhigay xukunkii marka ay keensanaysay ama bannaanaanayay kama daafacayso waayo haddii waxa weeye la yidhaahdo ruuxii islaamnimo muujistaba marka faraha laga qaado dee gaal kastaaba marka la qabto siduu u dagaalamayey marka gacanta lagu dhigo wuxuu muujisanayaa islaamnimada marka faraha laga qaadana buu ka miisaya marka waxa si aan taasi u dhicin xeeladda aan loola iman ciddii marka gacan lagu dhigay xukunkii ka iman karaayey oo ah markaa in la addoonsado kama daafacayso oo kama baajinayso ha yeeshee waxaweeye yani dil waa ka baajinaysaa oo markii hore hadduu ahaa kafir dee waxa weeye xarbi ah oo muslimiinta la diriraya oo la dagaalamaya oo dilkiisu bannaanaa marka la qabto dilku waxa weyan iyadoo u bannaan yahay haddana waxa weeye dee hadduu islaamo isagu dhiiggiisi waa dhowrmay dhiiggiisii waa dhowrmay marka waxa weeye in xaaladdaa la dilaa mid bannaanaanaysa maaha waayahay dariiqyada markaa badan ee marka addoonnimada laga baxayo waxaa ka mid a ah mukaataba fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa haddii wanaag lagu arko yani waxaweye kasab iyo marka waxaweeye awoodna lagu ogaado uu inuu wax kasban karo sida kalena salaax iyo wax loogu arko yani waxaa la mukaatabo la sameeya fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra yani mukaatabo la sameeya haddii aa khayr markaa ku ogaataan yani saas ayaa markaa la yidhi marka waa ariiq yani markaa la furay oo marka addoonnimadii ay kaga baxayaan weeye sideedana waa la booriyey marka waa in la xoreeyo addoommaha marka in la xoreeyo ilaa kafaaraadkii dunuubta laga dhigay oo dembiyada in laga kafaaro gudo laga dhigay xadiiska boqol iyo toddobiyo soddon allaahuma inii acuudu bika min alhami walxasani walcajzi walkasali walbukhli waljubni wadalaci dayni waghalabat rijaal xadiiskanna waa xadiis aynu hore u soo maray wuxuu sheegayaa in ilaahay la baryo waxaa la odhanaya allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu bika adaan ku magan galay waxaan kaa magan galay min alhammi hamiga ayaan kaa magan galay yacni wax tegey aan ka markaa waxa weeye haminayo oo bimacnaa werwer ay igu keenayso ama aan ka murugoonayo walxasani iyo murugada hamigu waxay noqonaysaa markaa waxa soo socda min alhammi waxa soo socda inaan ka werwero ayaan markaa kaa magangelyo weydiisanaya walxasani waxa tegey inaan markaa ka tiiraanyoodo aan isku cilkaambiyo baan kaa magangal weydiisanaya waalcajzi taagdarada ayaan kaa magangelyo weydiisanaya waalkasal iyo wahsadka ayaan kaa magangelyo weydiisanaya waalbukhli dhabcaalnimada ama bakhaylnimada waaljubni iyo fulaynimada ayaan kaa magangelyo weydiisanaya wadalaci dayni iyo daynka haalib noqdaan kaa magangelyo weydiisanaya wadalaci dayni yanii inuu dayn iga haalib noqdo oo iga gacan sarreeyo ayaan markaa kaa magangelyo weydiisanaya wahalabat arijaali iyo raggu inay iga gacan sarreeyaan oo iga haalib noqdaan yani anwaacdii marka waxa weeye ee ruuxa diiqadda gelinaysay ama cidhidhiga gelinaysay oo dhanba ilaahay laga magan gelaya wax wixii qofka diiqad gelinaayey ayuu ruuxu ilaahay ka magan gelaya hadday tahay yani rag markaa ka gacan sarreeya ka haalib noqda oo dulaysta hadday tahay dayn marka ka qaalib noqoto uu iska bixin kari waayo oo dayntiina waxaweye nooc dee dulliya ka imanaya oo ruuxa deynka kuu lihi dee ka adag ya marka uu yidhaahdo marka daynkaygii isiyo uu qaanabo dee meel baa go'aysa qofkii yani naftiisii wax weyn baa gaadhaya wixiina aanu iska bixin karay hadday tahay yani marka fulaynimada oo xaggii naftu inay daciifto oo ay ku daciifto marka waxaw quwadii inay marka yeelato qalbiga marka inuu qawi noqdo oo xoog yeesho in markaa laga waayo uu noqdo qalbi daciif ah aan marka waxaw waxu adkaysan karayn aan sabri karayn xaggii maalka inuu marka waxaw maalkii ku adag yahay aan waxbixin karayn yani waa nooc marka isaguna yani dacfiyo markaysaga ku jirin xagga qalbigiis labaduna waa isleeyihiin waxay yidhaahdeen culammadu sida badan yani waxa weeye ruuxa geesiga ahi haaliban sida badanna markaa deeqsina waa yahay ruuxa fulaygiina sida badan yani bakhaylna waa waaye marmar naadiri waa jirtaa laakiin sida badan labadu waa israacaan oo ruuxa markaa nafta quuraa waa geesigii maalkana waa quuraya maalka laftiisana waa quuraya naftiisii baabuu quuraye sida uu maal markaa waxa weeye uu quuri waayaa haaliban waa saas xagga markaa cajsiga iyo kasalka waa wahsadka iyo marka awoodiwaaga iyo waxa weeye werwerka waxa soo socda laga werweraayo iyo murugada wixii tegey laga murugoonayo waxa weeye anwaacdii dhibaatada nafta ku ahaayoo dhan ya ama waxa weeye marka xagga jidhka ha u daciifo oo looga qaalib noqdo ama xagga nafta markaysaga ha u daciifo ama waxyaalo kale marka waxawan yani ha daciifinayaan waxyaalahan warwarka iyo murugadaasi qofka awooddiisii way qaybinayaan marka wuu daciifaya niyadiisi waxay ku maqan tahay ama wax tegey ou isku cilkaambiyayo ama wax soo socdo mustaqbala oo uu ka warwaraayo saas aawadeed wixii joogay yani marka waxa weeye eh, tafaaculkii waxa joogay marka waxa weeye uu ka qayb qaadanayey nafti kuma wada maqna qaybna waata xaggaa ku maqan iyo wixii tegey aanu waxba ka soo noqonayn qaybna waxay ku maqan tahay wax markaa mustaqbalo soo socota oo aan markaa joogin oo hadda aanu waxba ka qabanayn ya xilligeediiba aan la joogin bu qaybna ku maqanta niyaddiisii markaa labada qaybood marka ay ku maqan yihiin waxa jooga siduu uga qayb qaataa ile ma dhammaystirne waxay noqonaysaa markaa waa mid daciifay noqonaysaa ya waxa weeye wixii tege ee ka dhacay hadduu dembi yahay ilaahay ha uga toobad keeno oo marka waxa weeye wuxuu ku istidraaki karaa kaga daba tegi karaa toobadkeen ya hadday tahay xoole iyo adduunyo seegayna waxa weeye de yaanu isku weynaynin ya saacaddan uu joogo inuu wax ka qabsado khayrka addunya khayrka aakhiraba ayaa la gudboon laakiin inuu ku mashquulo waxaan marka waxba uga soo noqonayn yani waxa weye ma fiicna taasi marka mid fiican ma aha xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey baabka laba iyo afartanaad ducaau lwaswasati fi asalaati walqira'a waswaaska yani lagu waswaaso salaadda gudaheeda iyo akhrinta eh, qur'aanka la akhrinayo gudahooda in markaa waswaas ku yimaado ruuxii oo shaydaankii xanshaasha ku soo tuuro marka hadduu taa isaga taag waayo inu ilaahay ka baryo xadiiska boqol iyo siddeed iyo soddon waa xadiiskii cuhmaan ibni abilcaas saxaabigaasaa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah shaydaan baa anigii iyo salaadaydii iyo akhrintii aanka aan akhrinayay na kala teeday yacni markaan islaado tukaba waswaas buu igu soo tuuraya yalbisuhaa calaya waa iga dheehayaa markaasaa wixii iga qaldamayaan ma akhriday mise maad akhriyin ku dhawaaqday yani waxa weye shakigii baa ku badanaya nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam daka shaytaanu yuqaalu lahu khinzab kaasi waa shaytaan magaciisa lahaa khinzab shaytaan weeye faida axsastahu fatacawad billaahi minh markaad dareento ilaahay ka magan gal waxaad tidhahda acuudu billaahi min ashayaan alrajiim acuudu waxaan magan gelayaa billaahi ilaahay baan magan gelayaa min ashaytaani shaytaankaan ka magan geliyaa iyo sharkiisi shaytaankaasoo alrajiimi ay ilmarjuumi la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey ayaan ilaahay ka magan geliya wadful calaa yasaarika alaaan xaggaaga bidixna waxaad u tuftaa saddex goor candhuufo weyn ma aha waxa weeye waa in yaroo candhuufo ah iyo neef isku jira wadful calaa yasaarika alaaan saddex goor u tuf xaggaaga bidix cusmaan ibnu abilcaas wuxuu yidhi waan sameeyey dabeedna ilaahay waa iga tegsiiyey ilaahay waa iga tegsiiyey xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa waswaaska shaytaanku hadduu qofka ku bato inuu ilaahay ka magan galo ayaa laga qaadanaya waswaaska shayaankuna wuxuu qofka ku bataa markuu qofku wanaagga dariiqa wanaagsan qabsado inta waxa weeye u lunsan yahay shaytaanku mu waswaasiyo qofku markuu waddada wanaagsan qabsado shaydaanka awood kale waa waaye waswaaskaa mooyaane waatii xadiiska ay ku soo aroortay markay saxaabada qaarkood ku yidhahdeen yaa rasuul allah waxaa nugu dhaca wax midkaayo ay ku weynaanayso inuu ku hadlaa aanu afka soo marin karayn nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam awajadtumuuh miyaa hesheen markaas haa markaasuu yidhi waxa weeye daaka sariixu liimaan waa iimaankii saafiga ahaa bimacnaa waxa sababay baa kaas ah riwaya kale waxay sheegaysaa alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa waynu soo marraan filaya waxa mahad leh ilaaha dhagartii shaydaanka u celiyey waswaas oo markuu wax kale awoodi waayey oo tahli waayey ayuu is yidhi haatan tashuush ku fur markuu kaxaysan kari waayey ayuu is yidhi waswaasi oo shaki ku rid oo waswaas ku fur hmm. yani saas marka yani shaytaanku wuxuu doonaa qofku markuu waddada wanaagsan qabsado inuu waxa waxaweye ku furo tashuush marka waa inaan la dhegaysan dadka qaarkood way islaab raaciyaan waswaaska laakiin taa waa in la iska jiraa ya oo waxaad arkaysaa dadka qaarkood inay waxa weeye shakiga markii dambe inuu kusii badanaayo oo xataa waxay garanayaan laga yaabo inay shaki siiyaan awal ma samays ya yani saasoo kala dhacda waxaan garanayaa inaan mar eh, salaaddii xidhan kari waayo wuxuu iman jiray salaadda awalkeedu iman jiray markaasuu is yidhahdaa xidho allaahu akbar may ma xidhmin allaahu akbar mar walba niyaddu isaga jawaabayaa ma xidhmin waxba u dhinnaa niyaddii iskuma beegmin kelmaddii ugu horraysay waa yani isma waafaqin ama si saxan uguma addawaaqin ku celi ku celi imaamkaoo rukuucaya waa ka toosaya ragcaddii horaa tegeysa ta labaad ta saddexaad ta afraad wuxuu salaaddii laga baxaya iyadoo aanu xidhan kadib buu haddana halkan tegayaa xagga dambe allaahu akbar allaahu akbar siduu caynkaa ugu celcelinayo ayuu marka dambe daalayaa labadaasi waa daalayaan cabaar buu deedna fadhiisanaya si uu nasto ya cabaar salaadda ninka awalkeedii waa joogey waa laga baxay waa dhammaatay kadib waxaan haddana isku dayey inuu markaa dib ka xidho waa u suuro geli weydey labadaasi markay daalaan ayuu soconaya baddaba cabbaar naso marka dadka qaarkood waswaasku aad ba ugu bataa marka ruuxu waswaaska waa inaanu islaab waxuu xaqiiqatan garanayu shaydaanku doonaya inuu ka shakigeliyo waa inaanu ka yeelin qowlka ku saabsan maalan marka waxyaalaha ruuxa ka anfacaya waxaa ka mida shakiyadaasi markay ruuxa ku yimaadaan ahlucilmigu marka hore waxay qabaan masalada ku saabsan ruux hadduu shakiyo ma yaqiintu ku binaynaya intuu hubaye yarayd miyuu ku dhisayaa yaqiintu hadday cadam ahaydna cadamkiiu ku binaynaya mise wuxuu ku binaynaya halabatu danniga hadduu danni haaliba hayo hadduu si u badinaayo ma siduu u badinayo ayuu ku dhisayaa jamaahiirta culammadu waxay leeyihin maya yaqiintuu ku binaynaya falyatrax ishaka walyabni cala ma stayqana xadiiskay cuskanayaan xadiikaas bay cuskanayaan ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan waxaa loo kala qaadayaa inuu waxa weye labada xaalood isla eg tahay aanu geesna u badinayn iyo inuu gees u badinaayo hadduu si u badinaayo khalabatu danniga siduu u ayuu ku dhisayaa laakiin hadday isla eg tahay waa aynay kala badnayn labada ixtimaal saddex baa tukatay ma afar haddayna kala miisaan kala lahayn markaa wuxuu ku dhisayaa yaqiinta ayuu ku dhisaya shakigana waa tuuraya madaahibta qaarkoodna qowlkaasay qabaan labada qowl min xaysu daliil marka la eego waxaa raajaxsan in sha allahu qowlka odhanaya hadduu markaa si u badinaayo halabatu danni ah danniga haalibka ku dhisaya maxaana u daliila xadiiskii sheegayey falyataxara aladii yaraa anahu sawaab falyataxara sawaab waxaa soo aroortay yani riwaayaadka qaarkoodoo sheegaysa yaraa anahu sawaab iyo qaarkoodoo sheegaya danni sheegaya xataa mawduucana sheekh albani waxa uu ku caddaynayaa kitaabkiisa tamaam ulminna fi atacliiq cala fiqh sunna waxaan odhanayaa madhabkaasa arjax ah waxaan odhanayaa sheikhu risaalaan ka qoray aan marka waxa weeye eh, mawduucaas ku sii caddaynayo laakiin khulaasadiisii wuxuu ku sheegayaa taamulminnaha laakiin qowlka kale cidda ku tagtay eh, iyo marka waxa weeye raddiga la iyo tawdiix arrinkaa ku saabsan wuxuu ku caddaynaya risaalada kale ayuu ku caddaynaya sheikhuusuu sheegay marka ahlucilmiga odhanaya yaqiintu ku binaynaya inta yar buu ka soo qaadaya marba markaanu gelin cadamku ku binaynaya inaanu weli gelin bacdigood waxay leeyihiin qofka hadduu marka ku badan yahay shakigu oo uu shaki badan uu shakinayo xaaladda caynkaasa wuxuu isagu shakigaa badan waa tuuraya sheekh ibnu cuthaymiin manduumadiisa alqawaacid adahabiya waa ku tilmaamay hadday shakiyadu farabataan inuu shakiyada tuurayo oo shakiga aanu waxba ka soo qaaday qofkii shaki ku badan yahy marka calaa kulli xaal wixii marka waxa shaki ah hadduu ku farabato bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin wuu ilgaynayaa oo waa tuuraya waxba kama soo qaadayo saasay markaa leeyihin waa inuu marka qalbigiisa soo xaadiriyaa cibaadada ku dadaalaa waxaan kale inuu iska dhaafo markaysa marka uu doonaa yani waxa weye shaytaanku waa inaanu marka wax iska raacin waa inuu marka shaytaankii iska naaraa waa inuu ilaahay ka magan galaa xaggaa bidix waa inuu saddex goor u tufaa yani hadduu umuuraha sameeyo insha allahu waa ka badbaadaya aanay culammadu odhan jireen sida bacdu ahlicilmi yidhaahdeen shakiga badan waxa sababa ima jahlun bisharci wa ima fi lcaqli yani caqliga marka waxaa yani in markaa nuqsaan ama fasaad ku jiro ama sharciga inuu ruuxu ka jaahil yahay labadaa mid ayaa keensata marka shayaankii waa inuu ilaahay ilaahay waa inuu magan galaa oo sharka shayaanka ka magan galaa sharka shayaanka waa inuu ka magan galaa waswasadana waa inuu iska jiraa aanu islaab raacin oo aad iyo aad isaga ilaaliyaa waayo shayaankii qofkii waxa weeye wuxuu doonaya cibaadadii inuu ka fasahaadiyey ayuu doonaya sheekh culammadii hore ka mid a ah waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii aad soo marto meel ama beer iyo wax la mid ah oo ey qola leedahay joogo oo kugu qayliyo maxaad samaynaysaa wuxu yidhi waa iska eriyayaa haddana hadduu kaa tegi waayo kugu soo cararo oo kugu qayliyo waa iska eriyayaa buuhi haddana hadduu kugu soo cararo oo kugu qayliyo waa iska eriyayaa buuhi sheekhii baa wuxuu ku yidhi way kugu badanaysaa saas sidaa ha yeelina waxaad samaysaa ninka eyga le la hadal inuu kaala hadlo markuu kaala hadlo eygu waxba ku yeeli maayo shaydaanku markaa wuxuu ka dhigan yahay eygaasoo kale u ka dhigan yahay y eygaasoo kale u ka dhigan yahayo dee ilaahay abuurtayee mulkinayey ee wax walba lahaa haddaad markaa ka magan gasho dee waa kaa magan gelinaya baabka saddex iyo afartan ducaau man istascaba calayhi amrun ducada uu ku ducaysanayo kuwa arrin ku adkaada uu ku ducaysanayo waxaa ku soo aruuray xadiiskii anas oo sheegayey in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma laa sahla ila maa jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alxasna sahlan ida shi'ta allaahumma ilaahayow laa sahla sahlanaansha ma jiro ilaa maa jacaltahu sahlan waxaad sahal ka yeeshay mooye sahal kale ma jiro yacni waxaad adigu sahashuun baa sahlan allaahummana waxay la macnatay yaa allaahu wa anta tajcalu lxasna adigu waxaad ka yeelaysaa waxa adag idaa shita sahlan haddaad doonto shay fudud baad ka yeelaysa shay fudud ayaad markaa ka yeelaysaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa ilaahu sahl iiga yeel oo ii fudaydi ayaa macnuhu u dhacaya marka waa ilaahay oo laga baryaayo inuu umuuraha sahlo oo u fudaydiyo la weydiisanayo xadiiskana waxaa soo wariyey ibnu xibbaan waxaa kaloo soo wariyey daya almaqdasi fi axaadiisi mukhtaara eh, ayaa markaa soo wariyey waanu taxsiiniyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey eh, diyaa lmaqdasina waa taxsiiniyey wakadalika eh, culamada marka mucaasiriintana arnauud iyo albani labaduba waa saxiixiyeen marka wuxuu sheegaya xadiisku baryo ilaahay la baryaayo oo umuuraha yani inuu ilaahay u fudaydiyo inuu ruuxu ilaahay ka baryo weydiisto marka ka wax walba mulkiya ee wax walba hantiya ayuunba ama fudaydinaya ama adkaynaya yani umurahoo dhanna waxay ku dhacayaan qadarkiisay ku dhacayaan wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allah marka waxa weye ilaahay baa waxaa laga baryayaa inuu ilaahay sahlo fudaydiyo baabka afariyo afartan maa yaquul wayafcalu man adnaba denban wuxuu odhanaayo ama samaynaayo kii dembaaba dembi dembaaba baabka afariyo afartan xadiiska boqol iyo afartan maa min cabdin yudnibu denban fayuxsinu طuhuura uma yaquumu fayusallii rakcatayn waa xadiiska cali bn abi aalib cali bn abi aalib ayaa wuxuu yidhi waxaan ahaan jiray nin baan ahaan jiray haddaan xadiis nebiga ka maqlo calayhi asalaatu wasalaam xadiiska intuu ilaahay doono inaan ku intifaaco ayaan ku intifaaci jiray haddaan anigu nebiga ka maqlo calayhi asalaatu wasalaam intuu ilaahay doono inaan ku intifaco aan ku intifaaci jiray haddii cid markaa asxaabta nebiga ka midi calayhi asalaatu wasalaam ay ii sheegto xadiid nebiga iga sheegtana waa dhaarin jiray wallaan marin jiray inuu xadiidkaa nebiga ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam waa hubsasho yani markaa uu sii hubsanayey weeye laakiin maaha khabarulcadli inaanu aqbali jirin maaha laakiin wuxuu uga jeedayay ziyaadatu tawkiid iyo adkayn dheeraada iyo hubsasho markaa ziyaada buu uga jeeday markii dambe ayaa xadiis nebiga iiga sheegay calayhi salaatu wasalaam abubakar baa iiga sheegay abubakarna run buu sheegay yani abubakar ma dhaarin uu ka xishooday inuu dhaariyo wuxuu yidhi buu yidhi maa min cabdin yudnibu denban fayuxsinu طuhuura uma yaquumu fayusalii rakcatayni uma yastakfir llaha ila gafara allahu lah addoon dembaabaa ma jiro oo daba tahaaro qaato tahaarada wanaajiya si wanaagsan u tahaaro qaata dabeedna kaca oo istaaga oo laba ragcadood tukada kadibna ilaahay dembidhaaf weydiista inuu ilaahay u dembidhaafo mooyaane yani umuurahaasi ma dhacaan oo sidaa ma sameeyo haddii ay dhacdo ilaahay baa u dembi dhaafaya uma qara'a hadihi alaaya waladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfir الdunuuba ila allah aayaddaas u akhriyo marka xadiiska waxaa soo wariyey asxaabu sunan ayaa markaa xadiiska soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i fi lkubra iyo ibnu maajah xaafid ibnu xajarna waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yadnibu demban dembi dembaabaya oo fa wanaajinaya aطuhuura tahaaro qaadashada wanaajinaya sida uu tahaaro qaadanayo wanaajinayo si wanaagsan u weysaysanaya taara qaadashadii waxaa soo gelaya haddii waxa weeye markaa najaasa ku sugantay inuu iska maydho waxaa soo gelaya xadau lakbar iyo xadau lasharba inuu ka dahaaro qaato si wanaagsanna u dahaaro qaato uma yaquumu dabeedna wuu kacaya fa yusalii ragcatayni laba ragcadood buu tukanaya uma yastakfir allah intaa dabadeedna ilahay buu dembidhaaf weydiisanaya ilaa gafara allahu lah inuu ilahay u dembidhaafo mooyaane marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye toobadkeenka iyo istikfaarka in loo dahaaro qaato oo la tukado marka waxaweye ducada ka hor laba ragcadood la tukado tawasuloo kale ka dhigan tahay waa qabiila tawasul deedna ilahay baa la dhaaf weydiisanaya ilahay la baraya dembiga inuu kaa dhaafo marka iyadoo qalbiga la soo xaadirinayo aad marka waxa weye loo soo xaadirinayo qalbiga marka hadduu sidaa yeelo ilaahay waa ka dhaafaya shartina ma aha labada ragcadood inay markaa tahay sunne ee waxay noqon kartaa inuu laba ragcadood oo marka waxa ama farala ama sunna a dabageliyo hadduu waxa weeye salaaddii subax tukado oo u kaco ou dabeedna dabadeed markaa ku ducaysto ama aakhirkeeda ku ducaysto waxay noqonaysaa markaa mid yani markaa saa'iqoo bannaan waayo riwaayaadka qaarkood baa ku soo aroortay uma yusallii rakcatayni aw arbacan mafruudatan aw hayra mafruuda uma yastakfir allaha ilaa hafara allaahu lahu riwaayada ku soo aroortayna sheekh albani waa saxiixinaya waayah towbadduna waxa weeye inta ruuxu aanay soo gaadhin naftu dhuunta soo gaadhin waa u furan tahay hadday naftu dhuunta soo gaadho albaabka towbaddu waa xidhan yihi ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir laakiin hadday dhuunta soo gaadho albaabkii towbaddu waa xidhan yahay marka inta ka horraysa waa in istikfaarkiiyo towbada lagu dadaalaa ilaahay la baryaa waxaa laga sheegay culammadii hore qaarkood inay yidhaahdeen amsuu taa'ibiin waxaa waa beriisataan idinkoo toobad keenaya waxaana markaa waxawayan habeensataan idinkoo toobad keenaya waayo ma ogid geeridu gooray imanayso marka waxa weeye waa inaad markaa towbaddii iyo toobadkeenkii aad markaa waxa weeye soo celcelisaa oo gelin hor iyo gelin dambe iyo xilli walba yacni waa inaad markaa ku dadaashaa saas aawoodee xataa salaadaha marka laga baxo astaqfir allah astaqfir allah astaqfirullah waa marka laga baxo lagu bilaabaya bale salaadda dhexdeeda rabbi kfirlii rabbi kfirlii rabbi loo baahan yahay qalbiga in la soo xaadiriyo oo waxa weye towbaddii la niyoodo oo wixii marka waxa in laga murugoonaayo la niyoodo allahuma kfir lii watub calaya astaqfir allah wa atuubu waxa weeye waa in markaa la farabadiyaa waxay la soo wariyey ruuxa markaa waraaqihiisa acmaasha ka helay istikfaar fara badan kaasi waa liibaane istikfaarka culamadu waa badin jireen haata sheikh culammadii hore ka mida laga sheegay inuu yidhi waxaan tiriyey wixii dembi cimrigaygaga dhacay innaga inuuma tirsanaba isagu cimrigoo dhan wixii ka dhacay buu tiriyey markaasu waxay noqdeen shan iyo afartan dembi hmm, ayay noqdeen mid walba waxaan ilaahay dembidhaaf ka weydiistay buui boqol kun oo goor miat alfi mara baan dembi kasta ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay haddana waxaan ka baqayaa buu yidhi markaa in dee lay qabsado waa ka warwaraya yani marka innagu aynu markaa xoogaa astakfir allah wa atuubu ilayha inu idhaahno dhowr goor waxaa laga yaabaaba markaa dad fara badani dembigaba inay ilaawaan waa iska yani markaa niyaystaan yani marka halkaas khalaas waa dhammaatay hawsheedii mana ogida in la aqbalay ducadii istikfaarkaagi iyo toobaddaada in la aqbalay kama warqabti marka mar haddaanad yaqiin ahaan u ogeyn waa inaad kaga sugnaataa bayna alkhawf waalrajaa ya cabsi iyo rajo dhexdood waa inaad kaga sugnaataa baabka shan iyo afartanaad ducaau dardi shaytaani wa wasaawisi shaydaanka eriga la eryaayo ducada ilaahay laga baryaayo caydhinta shaydaanka la caydhinayo iyo wasaawista shaydaanka waswasada shaydaanka iyo xanshaashaqa shayaanka yacni ducada ku saabsan ilaahay laga baryaayo inuu ilaahay kaa kaafiyo kaa kaxeeyo xadiiska boqol iyo koob iyo afartan alisticaadatu billaahi minhu in ilaahay laga magan galo shaydaankii oo la yidhahdo ilahay iga magan geli ilaahay iga ilaali axaadiis kala duwan baa ku soo aroortay oo mawduucaas markaa sheegaysa in waxa weeyaan ilaahay la magan galo tilmaamaysa xadiiskii haddeer aynu soo marrayna isla mawduucaas waa ku saabsanaa axaadiis kale oo ku saabsanna waa jiraan marka waxa weeye waxaa ka mida xadiis sheegaya in nebiga calayhi asalaatu wasalaam uu ninkuu yidhi salaadda waxaad markaa la timaadaa adkaartan allahu akbaru kabiira allahu akbaru kabiira allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila alaaan saddex goorsaa dheh dabeedna waxaa tidhahdaa acuudu billaahi min ashaytaani min nafkihi wa nafsihi wa hamzihi yacnii ilaahay baan magan galay oo sharka shaytaanka ka magan galay yacnii afuufistiisa iyo tufistiisa iyo gujintiisaan ka magan galay axaadiis kale waa soo aroortay oo sheegaysa in nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu odhan jiray acuudu billaahi mink shaytaanka isagoo la hadlayo wuxuu odhan jiray ilaahay baan kaa magan galay ilaahay baan kaa magan galay xadiiskii ibn abilcaas laftiisu isticaadu sheegay wuxuu kaloo nebigu sheegay xadiis kale yani cifriit jinka ka mida ayaa xalay iga baxsaday buuhi si uu marka waxa weeye salaadda iga gooyo dabeedna ilaahay waa gacantuu ii geliyey waa i awoodsiiyey dabeedna waa qabtay buuhi waxaan doonay buuhi inaan xidho haddii aan xidhi lahaa buu ihi waa xaarki lahaydeen isagoo markaa waxa weeye xidhan oo waxa weeye caruurta reer madiina ay ku ciyaarayso laakiin waxaan xasuustay wey ducadii walaalkay sulaymaan uu yidhi rabbi hablii mulkan laa ynbagii liaxadin min bacdii hablii mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdii markaasuu sii daayey calaa kulli xaal axaadiis kala duwan baa ku soo in ilaahay la magan galo oo sharka shaydaanka laga magan galo marka isticaadada waa arrin muhima weeye arrin aad iyo aad u muhima weeye faida qara'ta alqur'aana faastacid billahi min ashayطaani alrajiim qur'aankii marka la akhrinayo laftiisa waa in lagu bilaabaa magangal ilaahay laga magangelayo sharka shayaanka sharka shayaanka laga magangelayo waxaa laga cararaya waswasada shayaanka laga cararaya boqol iyo labiyo afartan waxyaalaha kale sharka shayaanka daafacaya waxaa ka mid a ah aladaan adimaadda salaada loo addimo oo kale in lala yimaado xadiis waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam marka salaadda loo addimo shaytaanku waa jeestaa isagoo yani waxa weeye dhuusadiisa isku qarinayo oo isle markaa u aha maqlin ida nuudiya lisalaati adbara shaytaanu walahu duraad waa isagoo sanqadhaana samaynaya sanqadha waliba mid yar maaha xataa laa yasmaca ta'diin wuxuu sanqadhaa ah u samaynayaa si aanu adaanka u maqlin yani wuxuu is yaanad maqlinba adaankee adaanka yaanad maqlinbe dhuusadan isku qariyay oo marka waxaa weeye dhegaha ku tashuushi markuu adaanku dhammaadana waa soo noqonayaan marka haddana salaadda la qiimu dib u cararaya sidii oo kale marka iqaamadu dhammaato ayuu haddana imanayaa qofkii salaaddii u galo dabeedna markaasuu waswaasinayaa isagoo ku odhanaya udkurkada udkurkada udkur waxaa xasuuso waxaa xasuuso waxyaale uu ilowsanaa buu soo horkeenaya ilaa qofku aanu kala garanayn in misuu tukaday marka adaanka shayطaanku ma xamili karo waa ka cararaya marka waxyaalaha shayطaanka eryaya waxaa ka mid a ah, adaanka ayaa ka mid a ah. iqaamaduna waa la mid aladaan waliqaama shayaankii waa eryeysaa waayahay marka waxaa laga qaadanaya fadliga adaanku leeyahay baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya shayطaanku si aanu qur'aanka uga cararin inuu adaanka uga cararaayo waxaa laga qaadanayaa adaankii inuu koobsanayo de tawxiidka weliba dadka loogu yeedhaayo ee lala qaylinaayo shahaadateynka iyo khayrka dadka loogu baaqaayo waxaasoo dhanna isaga dhibbay ku tahy hadduu qofku keligii isaga wax la yimaado oo cibaadaadka la yimaado waa cibaadaad isaga ku kooban laakiin tani waxa weeye cibaado qofkiina la imanaayo dadkii kalena nafcigeeda u tallaabayo weeyaan adaanka fadligiisu inuu weyan waxaa ku tusinaya dee cid kastoo maqasha oo xataa geed iyo dhagax iyo wax kastaaba u markhaati kacayaan maadinkii waa u markhaati kacaya maadinkii waa u markhaati kacaya saas aawoodee axaadiista waxaa ku soo aroortay marka salaadda loo addimo inaanu ninku masjidka ka bixin masjidka inaanu ka bixin isagoo aan doonayn inuu ku soo noqdo dan waa uga bixi karaa muu yahay ka soo gaar salaadan waxyaalaha loo diidaya waxaa ka mid ah bixitaanka uu masjidka ka baxaayo xaaladaas tashabuha uu shaydaanka shabahayo ile markaa la addimayo shaydaankiiba cararaya ya marka isagina waxa weye markaa adaankii dee inuu cararo kabihiisa booba cararo saasaynay u fiicnayn eh, boqol iyo saddex iyo afartan aladkaaru wa qiraa'at alqur'aan waxyaalaha kale shaydaanka waswaaskiisa eryaya ama sharkiisa baajinaya waxaa ka mida ah adkaarta dikriyada la akhriyo iyo qur'aanka in la ahriyo qur'aanka in la akhriyo shayaankii waa eryeysaa wakhaasatan suurat albaqara wakhaasatan aayat lkursiy waataa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ina ashayطaana yanfiru min albeyt aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey guryihiina ha ka yeelina xabaaloo kale ha ka yeelina yani sida xabaaluhu cibaado uga maran yihiin ee salaad uga maran yihiin yani saasoo kale ha ka dhigina mid khaalika ah ee qur'aan akhris uga maran yihiin shaytaanku waa ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akhriyo marka suuratulbaqara guriga lagu akhriyo shaytanku waa ka firdhanaya xadiiskana muslim baa saxiixa ku wariyey wa kadalika ruuxa akhriyaa habeenkaa shaytaan uma soo dhowaado waatii xadiis kale ku soo aroortay xagga ilaahayna cid ilaalisa ayaa looga soo diraa marka waxay ka mid tahay yani qur'aankii oo shaydaankii yani markaa eryaya ama sharkiisi baajinaya wy qul hullaya qulacudeeda saasi laeg yani waxa weeye sharkii wax kastoo shar la ilaahay laga magan gelaya sharka shaytaankuna waa ka mid si gaarana waa loo sheegay shaytaanka waa loo tilmaamay adkaaraha ka mid a waata xaadiista ku soo aroortay ruuxa laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiit wa huwa calaa kulli shayin qadiir ruuxa marka waxa weeye yidhaahda toban goor markaa yidhahda cashar maraad toban xasanaa loo qoraa toban dembi baa laga daadiyaa toban derajaa sare loo qaadaa xagga ilaahayna waa laga ilaaliyaa maalintiisaas wuxuu noqonayaa mid waxa weeye shaydaankii ilaalin kaga sugan ma laga dhowraayo wakadalika xadiis kale waxaa ku so aroortay boqol goor qofka yidhaahda laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ilaa aakhirih in waxa weeye shayaankii isagana laga dhowrayo shaydaankii laga dhowrayo waxyaalaha markaa ka eriyey waxaa ka mida ka baajinaya in waxa weeye adkaaru sabax walmasa la akhriyo adkaarta subxii iyo adkaarta galabtii ama habeenkii in la akhriyo marka in lagu dadaalo aad bay u fiican tahay sharki shaydaankana qofka waa ka dabaalaysa haddii xataa laysku dayo sixiro iyo wax la mid ah oo difaacaasi u xidhan yahay ou adkaaru sabax walmasaa akhriyey oo qul huwa allaahu axad qul huwa allaha iyo labada qul acuudu iyo aayatu kursiga uu akhristay acuudu bikalimaati illahi ataammaati min shari ma khalaq bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi asamaai huwa asamiicu alcaliim saddex goor uu yidhi saddex goor uu yidhi xataa sixirkii lagu kari maayo ya ishii iyo sixirkii iyo shayaaiintii iyo waxba yeeli maayaan intaa hadduu ku yidhahdo bisidqin wayaqiin ya hadduu ku yidhaahdo isagoo ku kalsoon isagoo shakisanaysa oo ni armay kaa celin waayaan hadduu isleeyaho shakisan yaho shaki ku sugan yahay min nafsihi utiya xagga naftiisaa looga yimi ya waayo dee niyadii iyo markaa waxa weeye yaqiintii uu ku qabi lahaabaa ka maqan marka markanuu isleeyahay Eh, armay kuu soo dhaafaan oo shaki ku dhacay dee naftiisa waa daciifta siduu u yidhi markaa sidii anfacaysay ee xoogga lahayd ma ah marka waa inuu bisidqin wa yaqiin waa inay ahaataa waa inuu deed marka waxa sidaas isagoo si runa oo yaqiina ku yidhi waa inuu marka waxa weyaan hadalkii isagoo sidaa ku yidhi waa inuu marka waxa yidhaahdaa marka taasi waxay noqonaysaa mid marka waxa difaac u ah oo ka baajinaysa oo shaytaanku sharkiisii aan waxba yeelaynin aan waxba gaadhsiinaynin ayay markaa noqonaysa adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaah baabka lixi afartanaad adducaau ducada lagu ducaysto xiinamaa yaqacu goortuu dhaco maa laa yardaahu waxaanu raali ka ahayn markay dhacaan wuxuu odhanayo way ku ducaysanayn aw ghuliba calaa amrih ama arrinkiisa laga haalib noqdo laga gacan sarreeyo muxuu xaaladdaa odhanaya xaaladdaana wuxuu odhanaya qadarullaahi wamaa shaaa facal kani waa qadarkii ilaahay buu odhanaya wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa xadiiskii macruufkaa baa ku soo arooray almu'min alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciif muminka qawiga ah ayaa marka waxaw khayr badan ilaahayna marka uu ka jecel yahay muminka daciifka mid walbana khayr baa ku sugan wa fii kullin khayr mar haddii iimaanka ku jiro oo mid walba uu muumin yahay wuxuu noqonayaa mid walba inuu khayr ku jiro ayuu noqonaya ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya wastacin billahi ilaahay kaalmayso walaa tajaz ha caajisin walaa tajisna waa u walaa tajiz ha caajisin oo bimacnaa waxa weeye ha wahsanin oo ha awoodi waayin e waxaad noqotaa mid nashid ah oo firfircoon wain asaabaka shayun falaa taqul haddii shay ku haleelo ha odhanin low annii facaltu kada wa kada haddaan samayn lahaa saa iyo saas yani saa iyo saasay noqon lahay lakaana kada wa kada ayaa macnuhu dhacaya saa iyo saasay noqon lahayd ha odhan walaakin qul qadaru llaahi wamaa shaa facal ha yeeshe waxaad tidhahdaa kani waa qadarkii ilaahay wamaa shaaa facal wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa waxaa kaloo loo dabdiyaa qadara allaahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray dheh wamaa shaaa facal wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa ya fa ina low taftaxu camal shayaan waayo low waxay furtaa camalka shaydaanka iyo shaqada shayaankay furtaa yani waxaa loo jeedaa low oo dhan ma aha waa lowda looga jeedo tamani khilaaf almaqduur ya wixii loo qadaray khilaafkeeda inuu iska tamaniyaayo iska jeclaysanayo lowda hadduu marka waxa weeye ay tahay mujarad alikhbaar camal shayaan furi mayso waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lama suktu alhadya waa mujarad ikhbaar buu nebigu uga jeeda hadday tahay marka waxawe low uu marka waxaweye khayr ku tamaniyaayo iyadana waxa waxaweeye waxba dhibi kuma sugnaan laakiin taxasur uu ka tiiraanyoonayo oo isku cilkaambiyayo wixii dhacay oo uu tamaniyaayo khilaafkeeda inay dhacdo waxa weeye taasaa waxay noqonaysaa yani mid waxaweye camalkii shaytaan ka furaysa ayay noqonaysa yani waxaweye lowda waxay ku sugan tahay qur'aanka iyadoo marna munaafiqiintu isticmaalayaan marna waxa weye ilaahay sheegaayo walow kuntum fii buyuutikum labarasa aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim marka waxa weye calaa kulli xaal siduu markaa jeclaa si aan ahayn hadday dhacdo ama laga haalib noqdo wuxuu markaa xujaysanaya qadarka dadka qaar waxay itlaaqaan qadarka lama xujaysto laakiin sawaabku waxay tahay tafsiil alqadar yuxtaju bihi cala almasaa'ib laa cala almacaayib ahlucilmiga qaarkood waxay ahaan qadarka waa loo xujaystaa waxyaalaha musiibooyinkaa laakiin waxyaalaha ceebaha iyo dembiyada ah qadar looma xujaysto qadar looma xujaysto laakiin wixii masaa'ib ah qadarka waa loo xujaystaa walaakin qul qadar ullaahi wamaa sha'a facal ama qadara allah wamaa sha'a facal waxaa kaloo u daliila faxaja aadamu muusa marka wixii masaa'iba ah, qadarka waa loo xujaystaa marka taana saas weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk